habeenkii intaad seexatay hurdada ka soo kacdo markaas in labada gacmood aada dhaqdaay amarkeedii arrinkeedu waa sii adkaanaya maadaama hurdo habeenkii aad ka soo kacday macnaha labadaa masalo wey waa isku hal masalo laakiin laba xaaluu u kala qaadaya gacmaha dhaqitaankooda markaad weysaysanayso hurdana aadan ka soo kicin waa xaaladda hore waa sunno gacmaha dhaqitaankooda markaad weyse damacsanta hurdo habeenkiina aad ka soo kacday taasi waa sii adkaanaysaa marka xukumku waa sii adkaanaya can aws bni abi awsin aلthaqafi radia allahu tacala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam oo tawada'a weysaysanaya fastawkafa markaasuu kafka dhaqay alaaan saddex goor fastawkafa wuu kaf dhaqday labada kaf ayuu dhaqday alaaan saddex goor ay waxaa laga wadaa istawkafada waxaa laga wadaa ay qasala wuxuu dhaqay kafayhi labadiisa kafuu dhaqay rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey waannasaa'iyu iyo nasaa'i baa wariyey xadiidkaasi waa xadiid saxiixa wey eh, sanad saxiixa sanad xasan ayuu ku yimid waana xadiid saxiixa wuxuuna tilmaamayaa inay mashruuc tahay ama ay mustaxab tahay eh, gacmaha dhaqidooda leanna waa ficilkii nebiga sal alla alay waslam ficilkuna markuu tacabudi yahay wuxuu faa'iidaynayaa istixbaab ayuu faa'iidaynaya halkaasaa marka laga fahmayaa istixbaabka inay sunno tahay ee wujuub ma gaadhsiisna maadaama amar uusan ku uusan ahayn macnaa yacni amar kuma tusayo xadiidkani wujuub kuma tusayaan dhila wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii istayqada uu baraarugo axaduku midkiin min nawmihi hurdadiisa markuu ka soo baraarugo ka soo tooso falaa yaqmis yuusan dhex gelinin yadahu gacantiisa yuusan weelka gelinin falaa yaqmis yadahu ay fi linaawa weelka yuusan dhex gelin iyo biyaha xataa yaqsilahaa ilaa uu gacanta dhaqo alaaan saddex goor ilaa uu dhaqo maxaa yeeley fainnahu isagu laa yadri ma uu oga ayna meeshii ay baatad bariday yaduhu gacantiisu wuu hurday gacantiisu meeshay taallayay bariday markuu hurday ma uu garanayo tacliil way macnaha xadiidka xikmadda ama cillada dhaqitaanka ayaa la cillaynaya qaybta dambe sheegaysa rawa waxaa wariya xadiidka aljamaacatu baa wariysay ila albukhaariya bukhaari mooye ilaa ah, laakiinse dheh ilaa laakiinse ana albukhaariya bukhaari lam yadkur muusan sheegin alcadada cadadka muusan sheegin muxuu ka wadaa xataa yaqsilahaa alaaan kelimada alaaan ah oo cadadka tilmaamaysa iyo inta gooree la dhaqayo kelimadaa bukhaari ma warin laakiin xadiiska intiis kaluu wariyay kelimadaa marka waxaa iska leh shanta kalaa iska leh ahlu iyo waxaan dhihi laha axmed iyo weliba muslim baa iska leh bukhari inta ka soo hadha ayib xadiidku marka wuxuu haas ku yahay wuxuu ku saabsan yahay xaaladii dambe oo ah wa ta'kiidihi linawmi lleyl tarjamada qaybteeda dambeoo ku saabsan yahay oo nabigu sal alla alay wasalam wuxuu nahyinayaa oo xadiidku reebaya ruuxu markuu hurdo ka soo tooso inuu gacanta geliyo weelka weelka weysada ama biyaha weysada ilaa uu dhaqo saddex goor waana cilleeyey oo cilladuu sheegay ayb xaaladan iyada ah aan kala qaadne labada gacmood dhaqitaankooda ee xaaladda hore oo marka aadan hurdo ka soo toosin aadna weysaysan rabto labada gacmood dhaqitaankoodu waajib ma ah waa sunno sidaa sheekhuba sheegay istixbaabu ghasli اlyadayn waa sunno wey waajib ma ah waana laisla ogol yahay sida ay soo guurinayaan ibnu mundir iyo ibnu qudaama iyo kayrkoodba waa ijmaac bay leeyihiin inayna waajib ahayn axaadiista nebiga sal lay waslam ee tilmaamaysa sifadii uu u weyse qaadan jiray ayay ku soo aroortay inuu gacmaha dhaqi jiray ayib intaasi marka waxaa laga faa'idaysan istixbaab layslama diidana intaa laakiin markaad hurdo ka soo kaco ruuxu oo xaaladda labaad ah oo masalada labaad ah markaa waa laysku khilaafaya marka waa la isku khilaafayaa oo waxay culimmadu isugu khilaafayaan qaar yidhaahda xataa markaa uu hurdada ka soo kacay dhiqitaanka labada gacmood weli waa sunno waajib ma aha waana madhabka jumhuurta wa qaarna waxay leeyihiin xaaladdaa iyadee hurdada uu ka soo kacay dhaqiddu waa waajib ee sunno ma aha axmed fi riwaaya almashhuura canhu ayaa saa ku tegey isxaaq ibnu rahwiya daawuudin idaahiri iyo ibnu xasm iyo kayrkood waxay leeyihiin xaaladdaa ruux hurdada uu ka soo kacay dhaqitaanka labada gacmood waa waajib ayb xadiidkan baa marka la deliishanaya qolada tidhi waa waajib xaaladdaa iyadaa in labada gacmood la dhaqo xadiidkanaa ka mid a adiladooda oo say u deliishanayaan leanna waxay leeyihiin nebigu wuxu uhi sal ly slam falaa yaqmis yadahu waa nahyi sooma nahyiguna wuxuu faa'iideeyaa asalkiisa taxriim buu faa'iideeyaa soo ma marka qamsiga iyo dhexgelintii haddii la xarimay dhaqiddii baa waajibaysa waay saas way macanaha marka xadiiskaasay deliishanaya xadiidkaas ayay deliishanaya jumhuurtu waxay leeyihiin oo qaba inaysan xataa xaaladan waajib ahayn xataa markaan aad hurdada ka soo kacda dhaqiddu waa un sunna leh xadiidkan waxay kaga jawaabayeen oo leeyihiin xadiidka cilladiisaan ka qaadanaynaa nahyigani inuusan taxriim faa'iidaynayn oo cilladu maxay tahay fa innahu laa yadrii ayna baatat yaduhu gacantiisu meeshay bariday ma uu oga ayib gacantu waxay yidhaahdeen markuu ruuxu seexanayay wuxuu hubay inay daahir tahay soo ma markuu seexday kadib oo soo toosayna wuu ka shakiyey inay nijaaso noqoto iyo in kale xadiidkaana faa'iidaynayo laa yadrii cadamu diraa bimacnaa shaki waay soo ma yaqiintii hore la ogaa oo gacantu inay daahir ahayd ah shakigan dambe ka yimid ma burinayo sida asalka nusuustuna tilmaamayso ashaku laa yaqdii cala alyaqiin yaqiin baa la ogaa shakigu marka gadaal ka yimid oo meeshay joogta gacanta aan la garanaynin yaqiintii ma burinayo dhaqidani marka waxaa laga wadaa uun iska dhaqa sunno ahaan isaga dhaqa ayib laakiin sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo waxay leeyihiin taa waxaan nabadgelin lahayn haddii cilladu ay tahay nijaasanimo laakiin ayna baatat yaduhu macnaheedu nijaasanimo ma ahee waxaa laga wadaa xugumku cilladu horta waa tacabudi bay leeyihi gacantani xaggay bariday sida aan u tegi doono xadiiska soo socda sandaarsiga sanka shaydaan baa baryaa gacantana ruuxu markuu seexdo inuu shaydaan ku shaqaystaa dhigi kara bay leeyihi sida sankaoo kale marka cilladu nijaaso ma aha oo tanajus ma ahee meelay joogtay ma garanayso shayaadiin baa laga yaabaa xaloo dhan inay ku shaqaysanaysa mar hadday sidaas tahay ee cillada xugumku waa tacabudi oo laba goroba ha la dhaqo maadaama cilladu sa ay noqotona xugumku waajib buu noqonaya masaladaasi marka adiga dood noocaasa ka furan waxaa kaloo lagu kala tegaya laisku khilaafaya muxuu ahaayey hurdada habeenkii iyo ta maalinkii ma isku mid ba jumhuurtu waxay qabaan waa isku mid laakiin imaam axmed iyo hayrkii waxay leeyihiin hurdada habeenkii un waay maxaa yeelay waxay ka qaadanayaan fainahu laa yadri ayna baatat baytuutada waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin habeenkii baa loo isticmaalaa maalin looma isticmaalo hurdada habeenkii baa loo isticmaalaa lafdigan kale kan ku xigana way deliishanayaano oo wa fii lafdi tirmidi tirmidi lafdigiisa waxaa ku yimid wabni maaja ibn maaja lafdigiisa ida istayqada axadukum min alleyli idaa goortii istayqada uu baraarugo axadukum midkiin min alleyli habeenka xaggiisa ama habeenka qaar ka mid markuu soo kaco habeenka xaggiisa markuu ka soo kaco ka soo toos waxay leeyiin marka lafdiga iyo lafdiga hore ayna baatad ah baa waxay xadidayaan inay hurdadu maalinkii ay habeennimo tahay oo middii maalintii meesha ka saaraya saasuu imaam axmed firaawi almashhuura uu marayaa ibnu taymiya ibnu qayimna ay rajaxayaan carab ayib laakiin jumhuurtu waxay leeyihin maya maxaa yeelay labada arrimood waa ka doodaya waa midda labaade waxay leeyihiin xataa haddii la yidhaahdo hurdada habeenkii waayo midda maalintiina waa la mid licadami alfaariq bay leeyihin qiyaasan qiyaas jeli ah bay leeyihin macnaha leanna hurdadu bimacnaa waxa loo leeyaha loo dhaqo meeluu meelay gacantu joogtay ma ogid kadalika maalintii markaa seexatana meelay joogtay ma ogid soo saas ma habeen iyo maalin markaa taad seexataba bimacnaa gacantii meelay joogtay ay bariday ma aad ogid waa isku mid bay marka leeyihin jumhuurtu macnaha adiga taana macnaha toodaasaa ka jirta wafii lafdi tirmidi wabni maajah waxaa ku soo arooray ida istayqada axadukum midkiin hadduu baraarugo min alleyli habeenka xaggiisa yani waxa weye falaa yaqmis yadahu xataa yaqsilaha ayb wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii istayqada uu baraarugo axadukum midkiin min manaamihi hurdadiisa falaa yudkhil yuusan gelinin yadahu gacantiisa fil inaa'i weelka dhexdiisa yuusan gelinin xataa yaqsilahaa ilaa uu ka dhaqo alaaa maraatin saddex goor maxaa yeele fa innahu isagu laa yadri ma uu ogo ayna meesha ay baatad bariday ayna xaggeebay baatad bariday yadhu gacantiisa aw amase ayna xaggeebay daafad wareegtay xalay meelahay meeraysanaysay wareegaysanaysay ma ogid rawa waxaa wariyey addaara quطniy baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi isnaaduhu sanadkiisu xasanun wakadalika waxaa soo saaray ibnu maaja ibnu khusayma iyo bayhaqi waana xadiis saxiixa wa ayb xadiidkaasi kii horuu marka la mid yahayo wuxuu reebayaa gacanta in weelka la geliyo markuu hurdada laga soo tooso ilaa muxuu ahaa in la dhaqo ayib meeshaa waxaa kaloo axaadiistu faa'idaynaysaa labada xadiisba markuu ruuxu gacmaha dhaqo waysada inteeda kale inuu gacmaha ku shushubto sharti ma ahee gacantii uu dhaqay buu gelin karaa oo waxa gacanta ha loo dhaqa loo leeyahayba weelkiibaa la gelin rabaa marka wejigii baa lagu dhaqi oo gacmihii baa lagu dhaqi oo muxuu ahay lugihii baa lagu dhaqi iyadoo gacanta la gelinayo lasoo darsanayo macnaha ayb sheekhu wuxuu yidhi wa akaru lculamaa culamaa culimmada badankood xamaluu way xambaareen haada kan cala stixbaabi cala alistixbaabi sunnanimay ku xambaareen buuhi waatan sheegaynayo jumhuur lculamaa labada xaalaba waxay qabaan inay sunno tahay soo ma yacni badankood ama xaaladda aadan hurto ka soo toosin ama xaaladda aad hurto ka soo toostay labada xaalaba waxay leeyihiin istixbaab iyo sunnanimo wey wax waajibnimo ah ma jirtay leey waana taa midda uu tilmaamaya macnaha cidda khilaaftayna waan sheegnay oo masaladaa kaga ra'yi bedelano axmed iyo daawuudin daahiri iyo ibnu xasmi iyo qolyahaas way macnaha mila maa rawaahu wuxuu la mid yahay kani yacnii akaru xamalu way xambaareen haada kan cala alistixbaabi sunnanimay ku xambaareen mila maa rawaahu isagoo la mida kuu wariyey oo kale abu hurayra uu wariyey anna nabiya nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii istayqada uu tooso axadukum midkiin min manaamihi hurdadiisa uu ka soo tooso falyastanfir ha sandaarsado alaaa maraatin saddex goor istinsaarka waan u tegi doonnaay waa inaad sanka biyaha ka soo saarto markaad gelisay kadib istinshaaqana waxaa la yidhaahdaa waa inaad sanka ku jiido istinshaaqu waa gelinta iyo jiididda aad sanka biyaha ku jiidayso istinhaarkuna waa ka soo saaridda iyo soo firdhinta biyaha aad ka soo saaraysa sanka ayaa la yidhahdaa istinhaarka haddii middood la sheegana tii kale way ka laasimaysaa soo ma leanno haddii istinshaaq la yidhaahdo oo sanka biyaha gelintoodiia laabudda waa in laga soo saaro soo maha istinhaarkiina waa ka laasimaya istinhaar haddii la yidhaahdana oo sankii biyaha laga soo saarhayana waxaa ka horreeyey istinshaaq oo gelintii ah soo ma marka labadoodu taqriiban waa islaazimayaan macnaha falyastanfir sanka biyaha ka soo saaro alaaa maraatin saddex goor maxaa yeele fa ina shayطaana shayطaanku yabiitu wuxuu baryayaa calaa khayaashiimihi bacaraarkiisa ah, muttafaqun calayhi khayaashiimtu waa jamcu khayshuum waay khayshuumkana waxaa la yidhahdaa aqsa اlanfi baa la yidhahdaa aqsal anfi sanka duleelkiisa meesha ugu korraysaa la yidhahdaa meesha ugu dambaysa ayaa la yidhahdaa khayshuumka saas way macanaha marka xadiisku wuxuu leeyahay hurdo haddaad ka soo kacdo san daarso oo sanka biyaha geli maxaa yeelay meeshaasi shaydaan baa baryey biyahan marka aad xoog sanka u gelinaysa meesha ugu dambaysa sanka ayay shayaadiintu deganta oo meeshaasay seexataa marka waa inaad kaga soo saarto biyaha kaga soo saarto waay oo biyaha xoog sanka u gelisa man ayb xadiidkan muxuu u keenay sheekhu meesha yacni wuxuu u keenay inuu ku yidhaahdo sida markii lasoo soo toosoo hurdo laga soo kacaba sandaarsiga laysu faray culimmada badankoodna ay sunnanimo ugu xambaareen isagoo amar ku yimid ayaa sidoo kaleeto markii hurdo laga soo kacana gacmaha in la dhaqaayay ay sunno u tahay amar ha ku yimaado gelintana nahyi haba ku yimaade labadu waa isku mid buu le marka labadu waa isku mid buu le isla sidaasoo kaleeto waxaa shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnuqayim baa waxay leeyihiin xadiidkani fa inna shayطaana yabiitu calaa khayaashiimihi sandaarsiga xikmadda ku jirtaiyo cilladiisii buu sheegaya halla sandaarsado maxaa cillada ku jirta ay tahay shayaadiinta meesha degan baa laga saaraya meeshuu wasaq iyo qashinqub bay noqonaysa shayaadiintuna meesha qashanqubka iyo wixii urahaya wasakday jecesha meeshaasayba degiba sidaas daraaddeed wasakhdaasa lagu soo saarayaa shaydaanka meesha deganna waa laga saaraya ee meesha baryaya waxaa la mida buu leeyahay ibnu taymiya ibnuulqayim gacanta markii hurdada laga soo kaco ha la dhaqa la leeyahay ayadana tanoo kaley la mid tahayoo shayaadiintaa baryaysa tanoo kaley la mid tahay bay leeyahay ee ma aha way nijaasooday gacantu leanna jidhkii waa daahir soo ma jidhkii hadduu daahir yahay habeenkii o dhan hadday gacantu ku wareegaysato waa uun jidhkii daahirka unbay taabatay sidaas daraaddeed nijaasanimo ma aha dhaqiddiyo waa tacabud oo shayaadiin iyo waxbaa gacantan ku shaqaystay ama galay ama taasaa sida muxuu ahay sankoo kale taasay la mid tahay bay leeyihi ayb xadiidkan markaa taasuu u keenay amaa xukumka istinhaarka iyo sandaarsiga baabkan soo socdu kaga hadlaya macnaha baabu lmadmadati walistinshaaq wuxuu baabu yahay almadmada luqluqashadii walistinshaaqi iyo sandaarsigii can cumaana radia allahu canhu cumaan bni cafaan amiir lmuminiin radia allahu tacaala canhu annahu isagu dacaa uu u yeedhay biinaa'in weel buu u yeedhay weel biyo ku jiraan hala ii keena buu fa afraqa markaasuu shubay calaa kafayhi labadiisa gacmood buu ku shubay labadiisa sacab ayuu ku shubay alaaa maraatin saddex goor fa hasalahumaa markaasuu dhaqay calaa kafihi waay saasaa sax calaa kafihi wuxuu ka wadaa labada gacmood midbaa weelka qabanayso biyaha shubaysa tii kalena biyihiibuu biyihii bay qabanaysaa markaasuu labadii gacmood isku dhaqayaa saas way maanaa faqasalahumaa markaasuu labadii gacmood dhaqay uma kadibna adkhala wuu geliyey yamiinahu midigtiisiibuu fil inaa'i weelkii biyuhu ku jireen dhex geliyey ilan wuu dhaqae markuu dhaqay kadib waay famadmada markaasuu luqluqday wastanhara wuuna sandaarsaday uma kadibna hasala wuxuu dhaqay wajhahu gacanwejigiisa alaaan saddex goor buu dhaqay wa yadayhi labadiisa gacmoodna wuu dhaqay ilalmirfiqayni xusulada laga gaadho alaaa maraatin saddex goor buu dhaqay xusullada yani waxa weeyaan meesha gacantu ka laabanto xaggeeda dambe uma kadibna masaxa wuu masaxay birasii madaxiisuu masaxay oo biyaha mariyey uma kadibna hasala wuu dhaqay cumaan rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay alaaa maraatin saddex goor buu dhaqay ila alkacbayni ilaa aanqawyada laga gaadho ilaa labada anqow laga gaadho uma markaa kadib sidaa markuu u weyse qaatay buu qaala cumaan wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuul alle ayaan arkay oo tawada'a weysaystay naxwa wuduui weyse kale weyse mid la mid a ah, haadaa ekana tawada'a oo weysaystay naxwa wuduu'ii wayse qaadadkaygan mid la mida haadaa ee kan ah uma kadibna qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam sidaasoo kale markuu weyse qaatay qaala wuxuu yidhi man tawada'a ruuxii weysaystay naxwa wuduu'ii wayse qaadadkaygaasoo kale haadaa ee kan ah wayse qaadadkaygaa mid la mid ah ruuxii weysaysta uma kadibna sallaa tukada rakcatayni laba ragcadood labadaa ragcadood oo lam yuxadid uusan sheekaynin fiihimaa dhexdooda nafsahu naftiisa uusan u sheekaynin kuma dhex sheekaysanin qalbigiisu meel kale ma aadin war kale iyo sheeko kalena ma gelin wuxuu ku mashquulsanaa uun salaadda iyo wuxuu akhrinayo iyo khushuucda iyo xusuusta alleh labadaa ragcadoodoo lam yuxadi uusan sheekaynin fiihimaa dhexdooda nafsahu naftiisa uusan u sheekaynin sidaa markuu yeelay hafara allaahu allah u dhaafi lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah hadduu saasoo kale ruuxu u weysaysto kadibna laba ragcadood uu tukado oo uu ku khushuucay oo qalbigiiusan meel kale aadinoo uusan sheekaysanin ilaahay wuxuu u dhaafaa wixii dembigii horay uga dhacay muttafaqun caleyh dabcan waa dunuubta yararka waa dunuubta yararka ama kuwa waaweyn waxay u baahan yihiin towbad xadiidkani marka wuxuu faa'iidaynayaa in eh, nebigu sal alla alay wasalam xadiidka cuhmaan ibn cafaan uu nebiga weyse qaadadkiisii uu sifaynayo wuxuu ku sheegay inuu nebigu luqluqday oo uu sandaarsaday wuxuu ku tusi marka oo uu daliil u yahay sandaarsiga iyo luqluqashadu inay mashruuc yihiin sida hadda xadiidku kutusayana sunnanimuu kutusi soo ma leanna waa ficil ficilkuna nebiga ficilkii sal lay waslam wuxuu kutusayaaba inu nidhi istixbaab iyo sunnanuu kutusi yani dabcan waa markuu yani cibaado ku saabsan yahay ayib wacan caliyin radi allahu canhu axkaamta kaleo dhan way imaan doonta waxyaabaha kale dhan wejiga dhaqidiisa iyo madaxa masixidiisa iyo lugaha dhaqitaankooda iyo gacmaha iyo mid walba wuxuu u samayn doonaa yani baabab gooni ah meeshoodan kaga hadli doonnaa laakiin muhimaddu yani tarjamada uu sameeyey iyo baabka uu sameeyey xukumka ku saabsan ubaan xoogga saaraynaa kuwa kalena way imaan doonaan ayb wacan caliyin radi allahu canhu anahu isagu dacaa wuxuu u yeedhay biwadu'in weyse yani biyo uu ku weysaysto biwau bifatxi lwaaw biwadu'in biyo uu ku weysaysto u yeedhay fatamadmada markaasuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wanahara biyihii buu sanka ka soo firdhiyey biyadihi gacantiisuu ku soo firdhiyey alyusra ee bidixda wuu sandaarsaday biyihii buu sanka geliyey kadibna wuu ka soo saaray markuu ka soo saaraya gacanteebuu isticmaalay bidixduu isticmaalay oo biyaha sankaga soo fa facala wuu sameeyey haadaa kan alaaan saddex goor buu sameeyey uma kadibna qaala wuxuu idhi haada kani tuhuuru nabiy illaah nebi alle dahaaro qaadashadiisii weeye sala allahu calayhi waalihi wasalam waa nebiga dahaaro qaadasho waa siduu weysiisan jiray wey macnaha ayib rawa waxaa wariyay xadiidka axmedu axmed wanasaa'iy iyo nasaa'i baa wariyay sanad saxiixay ku wariyeen qabanaysa muxuu ahaayey gacanta la isticmaalayo ee sanka qabanaysa biyaha markuu sanku soo soo saarayo gacantaa wuxuu ka dhigay xadiidku inay tahay bidixda laakiin lafdiga biyadihi lyusraa oo xadiidka sidaa loogu daraay waa shaad waxaa la gooni noqday nin la yidhahda zaa'idat bnu qudaama khaalid bnu calqama ka warinaya ayaa lafdigaa sheegay istinhaar bilyadi lyusraa ama bishimaal ninkaasaa la khaas noqday wuxuuna ku khilaafay ruwaadda ka warinaysa xadiidka khaalid ibnu calqama badankood oon sheegin lafdigaa isaga oo uu ka mid yahay abu cawaana shucba ibnu cuyayna abu xaniifa shariik iyo hayrkoodba marka lafdadaasi waxaa khaas la-a ah nin la yidhaahdo zaa'idat bnu qudaama iqaba ha ahaado laakiin iqaad fara badan buu khilaafay oo lafdadaa sheegiddeeda isagaa khaas la-a ah. haddii uu iqadu khilaafo iqaad ka xoog badan isaga ama iqo ka xoog badan xagga xifdiga iyo itqaanka ama rag ka fara badan hadduu khilaafana riwaayadiisu waxay noqonaysaa shaad bay noqonaysaa saas daraaddeed wanahara biyadihi lyusraa ziyaadadaasi waxay u badan tahay inay shaadda tahay ayib oo ayna sugnayn macnaha laakiin xadiidka sheekh albaani oo saxiixiyey iyo keyrkeed maynan tilmaamin waxay isleeyahay taqriiban ma sugna lafadadaas wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka sheekha wuxuu sheegi marka xadiiskan labadan xadiis siduu u daliishanaya qaabkee wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan maca aladii qablahu isagiiyo kii ka horreeyeyba daliilun daliil baa ku sugan calaa anna sunnata sunnadu an yustanshaqa in la sandaarsado inay tahay bilyamiini midigta in lagu sandaarsado oo biyaha lagu jiido sanka lagu geliyo biyahaasna midigta lagu soo qaado wa yustanhara in sanka biyaha laga soo saaro bilyusraa bidixdana lagaga soo saaro sidaasi in ay tahay muxuu ahaaye eh, daliil ayay labadan xadiid daliil noocaasaa ah ku sugan buuri laakiin sawaabku waxa weeye eh, sheikhu hadda wuu isdhexgeliyey xadiidka hore waxa uun ku sugan in ay sunno tahay xadiidkan dambay ku sugan tahay bidixda in lagu soo saarayo iyadana waxaynu nidhi lafadadaasi waa shaad laakiin eh, lafadadu ama shaad ha noqoto ama yaysan sugnaanin ama ha sugnaato ama yaysan sugnaanine masalada xukumkeeda waa laysla ogolyahay oo ah biyaha marka sanka la geliyo ka soo saaridooda inaan midigta loo isticmaalayninna bidixda loo isticmaalayo waa laisla ogolaya maxaa yeele waxay leeyihiin waa min baab waxyaalaha awsaakhda iyo zuulintooda waxaa loogu talagalay bidixda sida nabiga hadyigiisa laga fahmaya sal lla alay waslam marka in bidixda lagu soo saarayna midigta la isticmaalin leanna sankii marka fiif la yidhaah waxaa soo raacaya waxyaala badan baa soo baxaya soo ma midigtii marka in loo isticmaalo maaha midigta biyahay soo qaadi sankana way gelino wuu jiidi sanku wixii intaa ka dambeeya shaqada ka dambaysa bidixdaa iskale intaasi a'immada arbacada iyo heyrkood waa isla ogol yihiin wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala wuxuu idhi idaa goortii tawada'a uu weysaysto axadukum midkiin markuu weysaysanayo weeye idaa goortii tawada'a uu weyse qaadanayo axadukum midkiin falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa dhexdiisa ha yeelo maa'an biyo ha yeelo sanka dhexdiisa biyo ha yeelo ha geliyo uma kadibna liyantair ha iska soo firdhiyo biyaha sanka ha ka soo saaro muttafaqun calayhi xadiidkan waa amar soo ma midkiin markuu weysaysanayo faliyajcal fii anfihi maa'an biyo ha geliyo sanka kadibna ha ka soo saaro siiqadu maxay tahay falyajcal soo siiqatu amrin maaha amarkuna muxuu faa'iideeyaa wujuub xadiidkan waxaa deliishaday alimaamu axmed iyo kayrkii oo qaba sandaarsigu waa waajib wayse qaadadka marka la weyse qaadanayo sandaarsigu waa waajib luqluqashada iyada waa u tegi doonaa amaa sandaarsigu waa waajib xaggeed ka qaadateen li'anna nebigaa amray amarkuna fii aslihi yufiidu lwujuub ida tajarada can alqaraa'in saarif haddaan la helin wujuub buu ku tusi marka nebigoo ficil ahaan sandaarsadayna waan hellay asagoo amrayna waan hellay amarka wujuub buu faa'idaynaya saas daraaddeed sandaarsigu waa waajib waa yacni madhabka mashhuurka ah imaam axmed caleyh raxmat ullah ayib waana sida raajixa waana sida raajixa sandaarsigu inuu waajib yahay cinda aljumhuur badankood waxay qabaan culimmadu inuu sunno yahay laakiin waxaa diidaya daahirka amarkaa diidaya daahirka amarka ayaa diidaya oo yani asal inuu wujuub faa'iideeya macnaha ayib way kala qaadayaan khilaaf badan baa ku jira qabayska iyo mxuu ahaaye waysada iyo bay kala qaadayaan sandaarsiga iyo luqluqashada iyo marka sandaarsigu waa sidaasoo isaga waxaa xoog badan inuu waajib yahay sida imaam axmed caleyh raxmatullah iyo keyrka ay qabaan weliba waxaa doortay yani ibnu mundir inay waajib tahay sandaarsigu waajibiya amaa luqluqashadu ayadu waa yani waxa waa sunno mooyaane waajib ma aha waa sunno mooyaane waajib ma aha maxaa yeelay wax daliila uma hayno oo amraya luqluqashada laakiin waxaan haynaa inuu nebigu samayn jiray oo luqluqan jiray markuu weysanayo ficilka mujaradkaana muxuu sameeya muxuu faa'iideeya baan nidhi istixbaab ficilkaa wax ka siyaasadanoo amarana ma hayno sidaas daraaddeed baa waxaa raajixa luqluqashadu inaysan waajib ahayn ay sunno tahay marka la weysaysanaya macnaha daanna amar uma hayno meeshaa waxaa ishkaal ku imaanaya oo arrintaa iyadaa marka ka hor imaanaya xadiid ku yimid abu daawuudka xadiidka laqiit ibnu samura inoo imaan doona ayaa waxaa ku yimid lafdi dhahaya cinda abi daawuud idaa tawada'ta famadmid markaad weysaysanayso luqluqo soo amar maaha laakiin lafdigaasi waa shaad walow sheekh albaani iyo kayrkii ay saxiixiyeen haddana markaad qawaacidda cilmiga mustalaxa u bandhigto lafdadaasi ma sugnee waa shaad idaa tawada'ta famadmid oo xadiidu laqiid ah ma sugna inayna sugnaynna markaad duruuqda xadiidka kulmisay kuu soo baxaysa oo lafdadaasi inay shaata maxaa yeelay waxaa la gooni noqday in la yidhaahdo abu caasim nabiil oo ibnu jurayj xadiid ka warinaya haddana ardadiisii baa isku khilaaftay oo qaarna lafdada ma sheegin qaarna way sheegeen asagoo ardadiisa isku khilaaftay buu isaguna wuxuu khilaafay rag ka xoog badan oo yaxya ibnu saciidin alqataan cabdirasaaq asancaani xajaaj ibnu moxamed raggaasoo dhan buu khilaafay oo ibnu jurayj ardadiisii ah raggaasi lafdadaa mayna sheegin abu caasim baa sheegay saas daraaddeed waa mukhaalafatu hiqa liman huwa akar wa axfad shaad baa la yidhahdaa marka lafdadaasi marka ma sugna wakadalika wuxuu khilaafay ragga ismaaciil ibnu kaiir oo madaaru oo ibnu jurayj sheekhiisa ah ragga ka wariya xadiidkao dhanna wuu ku khilaafay lafdigaa isaga mayna sheegin oo raggaasi waxaa ka mid a ah thawri yaxya ibnu sulaym daawuud ibnu cabdiraxmaan in cataar xasan ibnu caliyin raggaasoo dhan lafdigaa ma sheegin abu caasim nabiil oo weliba ardadii raggii la midka qaar ay ku khilaafeen ayaa lafdada sheegay saas daraaddeed idaa tawada'ta fa madmid oo abu daawuudka ku yimido amarka madmadada ah waa daciif waana shaad ma sugna saas daraaddeed baa wuxuu yidhi ibnumundir caleyh raxmatullah xaafid ibnu mundir wuxuu yidhi madmadada iyo luqluqashada amarkeeda wax xadiidoo nebiga kaga sugan ma jiro kitaabkiisa awsadka buu sidaa ku leeyay ayb adiga warka murtidiisu waxa weeye wakadalika lafdo kaloo isla xadiidka kusoo soo aroortayoo idaa tawada'ta faablig lmadmadata walistinshaaq madmadada sheegiddeeda xadiiska lagu sheego o dhan waa shaad halkaa waxaa inooga soo baxaya wax amaroo ku sugan ma jiro luqluqashada laakiin amarku muxuu ku sugan yahay sandaarsiga sandaarsigu marka waa waajib luqluqashaduse waajib maaha luqluqashadu waa sunno sidaa in loo kala qaado waa sida adiladu ay keenaysa waay waana madhabka aan soo tilmaanay imaam axmed ibnu mundir wuu rajaxay axmedna uu maray wey mana wa can xamaad ibnu salama can cammaar ibni abi cammaar can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi amara wuu amray rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu amray bilmadmadati walistinshaa wuxuu nebigu amray luqluqashada iyo sandaarsiga ra waxaa wariyay addaara qutni baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi daara wuxuu yidhi lam yusnidhu xadiidkan ma uusan tiirinin can xamaada xamaad xaaluu ka warinayo hayru hudbata hudba waxaan ahayn hudbat bnu khaalid waxaan ahayn xadiidkan ma tiirinin oo ardada xamaad ka mid iyo wa daawuud ibnu muxabar iyo daawuud ibnu muxabar mooye labadaa nin mooye cid kaloo xadiidkan tiirisay ma jirto wa hayruhumaa hudbe iyo daawuud waxaan ahayn oo raggii kale ana yarwiihi xadiidkan way warinayaan canhu xamaad bay ka warinayaan can cammaar can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam buu ka warinaya isaguna laa yadkuru ma sheegayo kuwan dambaay abaa hurayrata maba sheegayaan laa yadkuru hayrkan aan labadaa ahayni ma sheegin abaa hurayrata ma sheegin meeshaasi waxa weeye xadiidkaasi waa xadii daciifa xadiis daciifa oo ma sugnaa alimaamu daara qutni wuxuu tilmaamayaa cilladiisa cillada laakiin in la fahmay u baahantay cilladiisu waxa waaye xamaad ibnu salama waxaa ka warinaya rag fara badan oo ardadiisa waxaa ka mid a hudba iyo daawuud ibnu muxabar labadoodaasi saxaabiga xadiidka sheegay bay sheegeenoo way isnaadiyeen oo abu hurayra sheegeen oo xadiidku marka wuxuu noqonayaa musnad sanadkiisu xidhiidhsan yahay buu noqonaa soo ma laakiin ardada kale ee xamaad ka warinaysa xadiidka abu hurayre mayna sheegina xadiidka waxay ka dhigeen mursal oo abi camaar baa warinaya can inabiy buu ka warinaya can abi hurayra maaha marka xadiiska mursal bay ka dhigeen xadiidka marka waxa weeye wuxuu u xoog badan yahay inuu yahay mursal sanadkiisuna waa daciif oo waxaa ku jira mukhaalafaa ku jirta sheekhuse muxuu yidhi qultu waxaan idhi buu idhi wa haada kan oo khilaafka hudba iyo daawuud ibnu muxabar inay raggii kale khilaafeen oo xadiidka musnad ka dhigeen raggii kale ardada ahaana ay mursal ka dhigeen haadaa kani laa yaduru ma dhibayo buur sheeku dhibaato ma leh maxaa yeele lianna hudbata iqatun waa nin iqa ah oo mukharajun la soo saaray canhu xaggiisa fi saxiixayn lagu soo saaray axaadiis badanna saxiixaynka lagaga wariyey waa fa yuqbalu waa la aqbalayaa buuhi rafcuhu xadiidka uu kor yeelo iyo wamaa yatafaradu wuxuu la gooni noqdo bihi isaga hadduu keligii xadiidka kor yeeloo nebiga gaadhsiiyo oo rag ku khilaafa ama meehe isagu la gooni noqdo maadaama uu iqa yahay waa la aqbali buu leehay sheekhu saas daraaddeed hadalka sheekhu wato maxay tahay xadiidka waxaa xoog badan inuu musnad yahay maxaa yeele waa ziyaadatu hiqa wa ziyaadatu hiqa maqbuula halkaasuu maraya waana madhabka mashhuurka ah oo fuqaha fara badan iyo muxadisiin badan ay mareen laakiin sidaasi madhab mardi a ah maaha madhab xoog badan maaha sida sawaabka waxa weeye hadday hiqaaddu ama iskhilaafaan ruwaaddu xadiidka isku khilaafaan ama rafcigiisa iyo muxuu ahaaye waqfigiisa ama isnaadkiisii irsaalkiisa isku khilaafaan ama shayun isku khilaafaan waa in loo khuduuciyo qawaacidii tarjiixa maxaa xoog badan ma midka irsaaliyey baa xoog badan mise midka isnaadiyey ma midka waqfiyey baa xoog badan mise midka rafciyey waa in qawaacidu tarjiix loo khuduuciyo waa ee laba gooroba midka yani siyaadada wataa xoog badan sax maa sidaasi waa madhab culimmada qaarkood ay qabaan buu sheekhu tilmaamaya isaguna rajaxaya lakiin waa laga xoog badan yahy wasawaab waxa weeyaan hudba laftiisa hudbat ibnu khaalid horta labada nin ee meesha yaalla oo hudbat ibnu khaalid iyo daawuud ibnu muxabar ah labadooda mid horta isaga meeshaba ka saara daawuud ibnu muxabar waa matruuk sidaas daraaddeed garab joogidda uu hudbo garab joogo waxba ku siyaadin maayo waxba u kordhin maayo Ah, nin aan waxba siyaadinayninba jiritaankiisa iyo maqnaantiisu waa isku mid maadaama uu matruuq yahay waxaa soo hadhay ninka la yidhahdo hudba hudba ardadiisaa isku khilaafto iyaga laftooda qaarna mursal qaarna ka dhigeen qaarna musnad ka dhigeen asagiina ardadiisa waa isku khilaaftay asaguu raggu khilaafayna waxay isku raaceen xadiidku inuu yahay ya inuu mursal yahay ayib hudba cid aan ahayn saasay isku raacda macnaha sidaas daraaddeed baa xadiidku waxa uu ku xoog badan yahay inuu mursal yahay waxaa rajaxay sidaa inuu mursal yahay alimaamu daaraqutni iyo ibn cabdilhaadi iyo kayrkoodba xadiidku waa mursal sanadkiisana dacfi baa ku jira calaa hada alasaas buu xadiidku daciif leeyahay sidaas daraaddeed baa waxaa asaxaysa hadalkii alxaafid ibnu mundir xaafid maxaan dhihi ibnu mundir sax oo uu yidhi amar luqluqashada lays amraayey wax xadiidoo nebiga kaga sugan ma jiro ilaaqaasi waa ilaaq sax maadaama lafdadii abu daawuudka ku timidna aan idhi waa shaad middanina ay tahay mursal ay noqotay wax amaroo kaga sugan nebiga ma jiro luqluqashada saasay sax ku noqonaysa keliya ficil bay ku sugan tahay ficilkuna isticbaab buu faa'idaynaya baabu maa jaaa wixii yimid baabu yahay fii jawaazi ta'khiirihima labadooda dibdhigiddooda inay bannaan tahay calaa ghasli lwajhi walyadayn labada gacmood iyo wejiga dhaqitaankooda laga dibdhigo bimacnaa masaladan wuxuu kaga hadlayaa halkan ee luqluqashada iyo sandaarsiga ma bannaan tahay in gadaal loo gadaab loo dhigo oo marka hore intaad wejiga dhaqdo ood haddana gacmaha dhaqdo gacmaha macnaha wax weeyaan waa yaani gacantoo dhan oo wayse qaadadkii ah ma aha kafka ma aha wejigii baad dhaqday gacmahaad dhaqday meeshii aad lugaha dhiiqi lahayd baad sandaarsanaysa ood luqluqanaysa markaasaad lugaha dhaqanaysa ma bannaanta bimacnaa waxa weeyaan sandaarsiga oo la dibdhigo iyo luqluqashada oo laga dibdhiqo wejiga dhaqitaankiisa iyo gacmaha dhaqitaankooda ma bannaan tahay mise waxaa laasim ah inay wejiga dhaqitaankiisa ka hormaraan saas way masaladu maa jaa wixii yudbaa buu yahay fii jawaazi ta'khiirihima madmadada iyo istinshaaqa dibdhigidooda bannaanideeda wixii ku yimid calaa qasli lwajhi wejiga dhaqitaankiisa laga hormariyo walyadayn iyo labada gacmood can ilmiqdaami bn macdi karib qaala wuxuu idhi utiya waa loo yimid rasuulullahi sala allahu calayhi waaalih wasalam baa loola yimid oo loo keenay biwadu'in biyo uu ku weysaystay fatawada'a markaasuu weysaystay faqasala wuxuu dhaqay kafayhi labadiisa gacmood alaaan saddex goor wa qasala wuxuu dhaqay wajha wejigiisuu dhaqay alaaan saddex goor uma kadibna hasala wuxuu dhaqay diraacayhi labadiisa dhudhun alaaan alaaan saddex saddex goor buu dhaqay uma markaa kadib buu madmada luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday alaaan alaaan saddex saddex goor uma kadibna masaxa wuu masaxay bira'sii madaxiisa ayuu biyihii mariyey wa udunayhi iyo labadiisa dhagood daahirahumaa xaggooda kore iyo wa baatinahumaa iyo gudahooda korkooda iyo gudahooda macna baatinku waa dhegta gudaheeda daahirkuna waa korka kore waaa wariyey xadiika abu daawud abu daawud baa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey alimaamu nawowi iyo ibnu xajarna waxay dhaheen sanadkiisu waa xasan iyo shawkaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saalix sheekh albaanina waa saxiixiyey ayib laakiin dibdhigidda uma madmada wastanshaqa alaaan oo inay saa u dambaysa ah ayaa muxuu ahaayey doodi ka taagan tahay xadiidka sidaas miyuu ku yimid mise waa lagu khilaafsan yaho horumarintaa sax ayib riwaayada marka dhahaysa u fiirsada riwaayada dhahaysa umma umma madmada wastanshaqa bilafdi umma waa shaad shaad way macnaha riwaayada maxfuudada ah ee ruwaadda badankood ay warinayaan waxa weeye madmadada luqluqashada iyo sandaarsiga in wejiga laga hormariyo saasay ruwaadda xadiidka u badan yihiin amaa in laga dambaysiiyo waa riwaayo shaad awah khaasatan haddana uma la isticmaalo ayb waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wa axmedu iyo axmed wazaada wuxuuna siyaadiyey waghasala wuxuu dhaqay rijlayhi labadiisa gacmood alaaan alaaan saddex saddex goor buu dhaqay ayib sanadka waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu maysara oo xaafidku leh waa maqbuul ayb albanina uu leeya waa iqa muxuu ahaayey ninkaas ayaana cillada xadiidka ah sanadka cillada ku jirta waa ninkaa isagaa way cabdiraxmaan bn maysara oo dacfi uu ku jira way wa can ilcabaas ibni yaziid can sufyaan ibni cuyayna can cabdillaahi bni moxamed ibni caqiil can irubayic binti mucawid ibni cafra qaala wuxuu yidhi ataytuha waanu imid buu yidhi qaaladaa waxaa iska leh cabdullaahi ibni moxamed ibni caqiil baa iska leh waa nin xasanulxadiid ah dacfi baa ku jira laakiin xasanulxadiid bay culimmada eh, xadiidka qaar baa wax ka sheegay lakiin xadiidkiisu xasan buu noqdaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bn maxamed wuxuu yidhi ataytuha waanu imid rubayic baanu imid waa saxaabiyad faakhrajat markaasay soo saartay ilaya aniga waxay ii soo saartay inaa'an weel faqaalat markaasaa waxay tidhi fii haadaa kan dhexdiisa weelkan dhexdiisa ayaa kuntu waxaan ahaa ukhriju mid soo saarta alwaduu'a biyaha weysada lirasuulilahi baan ugu soo saari jiray sal lay waslam fayabda'u markaasuu bilaabi jiray nebigu sal lay slam fayaqsilu wuxuu dhaqi jiray yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhilahumaa intuusan weelka dhex gelinin alaatan saddex goor buu dhaqi jiray uma kadibna yatawada'u wuu weysaysan jiroo weysaduu bilaabi jiray fayaqsilu wuxuu dhaqi jiray wajhahu wejigiisa alaatan saddex goor uma kadibna yumadmidu wuu luqluqan jiray wayastanshiqu wuu sandaarsan jiray alaatan saddex goor uma kadibna yaqsilu wuu dhaqi jiray yadayhi labadiisa gacmood uma kadibna yamsaxu wuxuu masixi jiro biyaha marin jiray bira'sii madaxiisa muqbilan xaaluu yahay mid soo jeediyey wa mudbiran xaaluu yahay mid gadaal u jeediyey madaxa masixidiisaan ugu tegi doonaa markaan yani gaadhnee muqbilan wa mudbirantu waxa weeye muqbilantu waxa weeye inaad qadaadka ka soo bilowdo labada gacmood oo qoyan madaxa qadaadkiisa intaad ka soo bilowdo inaad soo jiiddo ilaa aad keento foodda mudbiranna waxa weeyaan waa cagsiyo waa inaad gadaal u kaxayso ilaa aad qadaadkiiyo gadaal geyso saas way macnaha marka muqbilan qadaadkuu ka soo bilaabay wuxuu keenay fooda wa mudbiran dib buu u celiyo wuxuu ku celiyey qadaadkii saasay ka wadaa macnaha uma kadibna yamsaxu wuu masaxay birasii madaxiisa muqbilan xaaluu yahay mid soo qaabiliyey oo qadaad ka soo bilaabay oo xagga foodda la soo aaday wa mudbiran xaaluu yahay mid daba jeediyey oo gadaal u kaxeeyey labadii gacmood uma kadibna yaqsilu wuu dhaqay rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay ayib masxu ra'sigaan kaga hadli doonnaa qaabkee loo masaxayaa a iqbaalka iyo idbaarka kee saxsan keedasaaba khaldan meesheedaan u tegi doonaa insha allah tacala qaala alcabaas ibnu yaziid wuxuu yidhi xadiidkan marka u fiirsada intaynaan jumladaa gelin meesha laga deliishanayo waxa waaye luqluqashada iyo sandaarsiga wuxuu ka dambaysiiyey waxay ka dambaysiisay wejiga dhaqidiisa soo ma buu dhaqay bay tidhi markuu wejiga dhaqay kadibna wuu luqluqdo wuu sandaarsaday soo adigu saas maa weliba waay waxay ku warisay ku sheegtay lafdiga ah umma umana maxay faa'idayn saan soo marnay a ah, saas way macnaha yaani caطfi oo tartiib maca ta'khiir ah waa kadibna waa oo wejigu inuu horreeyay bay ku caddahay macnaha inuu wejigu horreeyey kadibna luqluqashada iyo sandaarsigu dambeeyeen saasay faa'idaynaysaa macnaha cabbaas ibnu yaziid oo ardayga sufyaan ibnu cuyayna xadiidka ka warinaya ah baa marka dursan arrinta ayada wuxuu yidhi marka qaala alcabbaas ibnu yaziid wuxuu yidhi haadihi almar'a haweenaydan waa rubayic allatii haweenaydaasoo xadaad warrantay can inabiyi ka warrantay nabiga xaggii sal lay waslam annahu isagu bada'a inuu bilaabay bilwajhi wejiga inuu ku bilaabay qabla almadmadati walistinshaaq sandaarsiga iyo yani luqluqashada iyo sandaarsiga ka hor inuu wejiga ku bilaabay kadibna sandaarsiga iyo luqluqashada ku xijiyey haweenayda sidaa nebiga ka sheegtay waqad xadaa waxay sheegeen waqad xadaa way warrameen dhe ahlu badrin ree beder oo minhum ayaga uu ka mid yahay cumaan wa caliyun ay ka mid yihiin waxay warrameenoo nebiga ka sheegeen annahu nebigu badaa inuu bilaabay bilmadmadati walistinshaaq sandaarsiga iyo luqluqashada inuu ku bilaabay qabla alwejhi wejiga ka hor raggii khatarta ahaa reer badar ahaa ee saxaabadii hore ahaa sida cumaan iyo cali iyo markay nebiga weysadiisa tilmaamayeen waxay sheegeen inuu luqluqashada iyo sandaarsigu horreeyeen wejiga dhaqidiisuna ka dambeeyey haweenaydeenna warkanay sheegaysaa buudi oo wixii bay isdabamarisay ayb wannaasu dadkuna buu yidhi wannaasu dadkuna calayhi arrinkaa korkiisay ku socdaan oy ku sugan yihin wannaasu muxuu ka wadaa yaani wuxuu ka wadaa culimmadii iyo fuqahadii iyo dadkii yani waxa weeyaan ka dambeeyey saxaabada sidaasay ku sugan yihiinoo in la hormariyo luqluqashada iyo sandaarsiga soo ma kadibna wejiga laga dambaysiiyo oo sida ay saxaabadaa hore sheegeen ah haweenaydan siday sheegtay buu leeyay ee nebiga ka warisay wax ku raacsan maba jiraba rag iyada ka xoog badnaa ka saxaabanaa maashina way khilaafeen xoogaa markaa yaani meeshaa wuu duraya manaa wuxuu durayaa sugnaantuu duraya ayib xadiidka waxa rawa waxaa wariyey addaara quطniyu baa wariyey wa akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda rawa waxaa wariyey addaara quطniyu dheh daara quطni baa wariyey lafdigan laakiin xadiidka aslaantiisa waxaa kaloo wariyey abu daawuud tirmidi ibnu maajah xadiisku waa sugan yahay tus ahaantiisa waa sugan yahay laakiin meesha laga daliishanayo oo ah in wejigii buu nebigu hor dhaqay kadibna sandaarsiga iyo luqluqashaduu ka dambaysay oo haddana kelimada umma laysugu cadfaay waa shaad waa daciif inay shaad tahayna waxaa tilmaamaya jumladaasi waxaa tilmaamaya sufyaan ibnu cuyayna oo cabdullaahi ibnu moxamed ibnu caqiil xadiidka ka warinaya ayay ardadiisii isku khilaaftay umma kelimada la yidhaahdo waxay ka sugan tahay oo sheegay cabbaas ibnu yasiidkan ibnu cuyayna hadda ka warinaya sanadkan inoo yaal inoo hor yaal cabbaas ibnu yaziid waxaa khilaafay axmed ibnu xambal oo isaguna ibnu cuyayne ka warinaya axmed riwaayadiisu waxay ku timid umma kuma imaanine waawbay ku timid oo ah wamadmada wastanshaqa wayna kale macno bedelan tahayoo xugum ka gedisan kaas summadu keenaysay wawdu keenaysa wawdu waxay keenaysaa inuu wejigiina dhaqay luqluqdoo sandaarsaday laakiin say u kala horreeyeen wawdu ma tartiibinayso soo ma laakiin umadu way kala tartiibinaysaa saa ay u yaallaan inay u kala dambeeyaan bay faa'idaynaysaa macnaha sidaas daraaddeed kelimada umma ah cabbaas ibnu yaziid ayaa la gooni noqday waxaana khilaafay axmed ibnu xambal oo ibnu cuyeyne ka warinaya axmed baana ka xoog badan cabaas ibnu yaziid oo cabaas ibnu yaziid dacfi baa ku jira culimmada qaar baa yani wax ka sheegay ayib waxaa kaloo xoojinaya arrinta iyada ah xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud wuxuu ka warinaya bashir ibnu fadal ninka la yidhaahdo oo cabdullahi bn caqiil isaguna ka warinaya bishir ibnu lfadal asagana axmed buu waafaqayoo waaw buu ku wariyey uma kuma warinin saas way macanaha axmed riwaayadiisa ibnu cuyayne uu ka warinayo waafaqay oo wamadmada wastanshaqa buu yidhi uma muusan isticmaalin umadaasi marka waxaa gooni la ah cabaas ibnu yaziid waxaa sii xoojinaya xadiidka sanad kaleu ku yimid oo ibnu cuyeyne garab maraya oo ah axmed wakiic buu ka warinayaa thawri buu ka warinayaa hawrina wuxuu ka warinayaa cabdullahi ibnu moxamed ibni caqiil lafdigaasi sanadkaas saxiixa ah ayaa si fiican u tartiibiyeyoo wuxuu hormariyey inuu nebigu luqluqday oo sandaarsaday wejigana uu dhaqay lafdigaasi marka muxuu keenay sidii wuxuu ku keenay saxda ahayd oo ah in wejiga dhaqitaankiisu horreeyey luqluqashadiiy sandaarsigu ka dambeeyeen sanadkaasina waa sanad saxiixa sidaas daraaddeed ninka la yidhaahdo cabbaas ibnu yaziid wuxuu khilaafay axmed fii riwaayat ibni cuyayna sidoo kale wuxuu khilaafay hawri iyo bishr ibnu ayuu khilaafay ibnu cuyayna fii riwaayati axmed fii riwaayati mxuu ahaayey mxuu ahaayey ariiqi axmed shaki kuma jira marka lafdada umma ah inay shaado tahay oo uu la gooni noqday cabaas ibnu yaziid cabaasna waa saduuqun yukhti yani xifdigiisa dacfi baa ku jira xifdigiisa waxbaa ku jira sidaas daraaddeed in xadiidkan loo deliishado in la dibdhigi karo sandaarsiga iyo luqluqashada wejiga laga dibdhigi karo xadiidkani ma saacidaynayo istidlaalkaasi ma caawinayo kii horena ma caawinayo kii horena ma caawinayo taa waxaa khilaafsan axaadiista aan shakigu ku jirayn iska cad ee nebiga ka sugnaatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee cali iyo cumaan iyo muxuu ahay abdninkii lihi jiray muxuu ahaaye maazini raggaasoo dhan ay ka warinayaan luqluqashadiiyo sandaarsigay ka hormariyeen wejiga shaki la'aan saas manaa wejigaa dambeeya saas daraaddeed axaadiistani alfaaddaa ku soo aroortay ma nabadgelayso si xukumkaa looga faaidaysto macna oo dibdhigidda ah si looga faaidaysto bannaanideedana looga fahmo alfaaddu markay sugnaato hadday sugnaan lahayd waxaan dhihi lahayn tanna bannaan tanna bannaan hadday alfaaddaasi min xayu sinaaca alxadiiiya hadday sugnaan lahayd oo inuu nebigu mar uun dambaysiiyey ay sugnaan lahayd waxaan dhihi lahayn labaduba bannaan inaad wejiga hormariso dhaqitaankiisa sandaarsiga luqluqashadana ka dambaysiiya kuu bannaan cagsiguna kuu bannaan sida masaa'il fara badanba noocaas ay ugu imaanayso laakiin waa markay alfaaddu sugnaato alfaaddan marka shuduud baa ku jira iyo dacfi sida aan macnaha u sharaxnayba macnaha baabu lmubaalaqati ku xeeldheeraanshihii buu baab u yahay filistinshaaqi lagu xeeldheeraado ah, mubaalaqada waxaa la yidhaahdaa jadbu lmaa'i liaqsa alanfi baa la yidhahdaa yacni in biyaha la jiido ilaa sanka meesha ugu dambaysa ay gaadhaan taasaa la yidhaahdaa almubaalaqa fi listinshaaq yacni aad inaad biyaha u jiiddo oy sanka si fiican meesha ugu dambaysa gaadhaan taasi ayay baab tahay can laqiit ibni sabira ama sabura qaala wuxuu yidhi qultu waxaan dhi yaa rasuula allah rasuulka ilahi ahbirnii iiga waran can ilwuduu'i weyse qaadadka iiga waran qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay slam asbiq dhammaystir oo kaamil yeel alwuduu'a weyse qaadadka isdhex gelgeli bayna alasaabici faraha dhexdoodana isdhex gelgeli saas maanaa isbaaqu waa dhammaystirka waay inaad xubin walba meesha ugu sarraysa aad weysida gaadhsiiso wakhallil isdhexgelgeli bayna alasaabici faraha dhexdooda faraha yacnii markaad weysanayso inaad saa isu dhexgelisood isdhaafiso si muxuu ahaayey dhexdooda ay biyihii si fiican ugu gaadhaan wa baaliq ku xeeldheerow buu nabigu ur sal lay slam filistinshaaqi sandaarsiga ku xeeldheerow ilaa an takuuna inaad tahayba mooye saa'iman mid sooman inaad sooman tahayba mooye biyaha kor u gelisanka meesha ugu sarraysa ha gaadheene ayb rawa waxaa wariyey xadiidkaasi alhamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu tirmidi baa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey xaakim dahabi ibnu khusayma ibnu jaaruud ibnu xibbaan baqawi abulxasan ibnu qaطaan alimaam اnawowi xaafid ibnu mulaqin ibnu xajar iyo sheekh albaaniba way saxiixinaya xadidku waxdiis uga laakiin waxaynu soo tilmaannay laba lafdi oo shaad ah baa xadiidkan laqiiq ibnu sabra ku soo arooray labada lafdi mitay ahayd waan soo sharax togobaad maay idaa tawada'ta famadmid amarka madmadadu xadiidkan uu ku yimi waataan soo sharaxnay waana shaad baan soo sheegnay ayib ta waa lafdi isaguna kaa ku dhowo idaa tawada'ta faabligi almadmadata walistinshaaq ayadana waa shaad labadaa lafdiba waa shaad oo xadiidkaas laqiid ku yimi macna ama intiis kale xadiidku waa saxiix wuxuu faa'iidaynayaa amar uu nebigu amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in lagu xeel dheeraado oo aad biyaha loo geliyo arrintaasi inay sunno tahayna waa madhabu ala'imati alarbaca waa sunay leeyihin waajib ma aha qowl macnaha waxa weeye daciifa ayaa jira oo waajibnay alimaamu nawowina wuxuuba soo guurinayaa inay itifaaqtoo laysla ogolya ayib itifaaqaasi ijmacaasi saarduu sugnaado saarif buu noqon karaa amarkan ka sarfinaya wujuubka leanna wabaaliq waa amar amarkuna wujuub buu faa'ideeya wacan ibni cabaasin radi allahu canhu can nabiyi sala allah alay waslam nabiga wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yihi istanfiruu san maratayni laba goor baaliqatayni oo xeel dheer ow amase alaaan ama saddex goor laba gooroo xeel dheer ood biyaha aad u fogayseen san rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda wabnu maajah wakadalika anasaa'i baa wariyey fi lkubraa ibnu jaruud fi lmuntaqa iyo qayrkoodba waxaa saxiixiyey abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albani ibnu xajarna sanadkiisa wuu taxsiininaya waa xadiis sugan wey xadiiskaas maa labada xadiidba waxay inoo faa'iidaynayaan in sandaarsiga kor meel kore la geeyo meesha ugu dambaysa la geeyo cilladana xikmadda ku jirta maxay tahay a waa kaan soo marnay fa ina ashayطaana yabiitu calaa khayaashiimihi meeshaa shaydaankaa baryaya macna marka si aadan shaydaanku dego u noqonin sanka ka nadiifi ah. waa yacni shareecadu shareecadeennu waa shareecad nadaafadeed waa ah. meelaha jidhka macaatiftiisa iyo laabashadiisa iyo meelahaasoo dhan intanba wasakdaa gasha sidaas daraaddeed baa lagu dadaalay sidii lagu nadiifin lahaa markaan soo marnay markaan soo marinay sunanulfitra ama khisaalulfitra meelaha macaatiftae jidku ka laabmo oo dhan si gooniyaa yaa loo siiya mudnaan sidii loo nadiifin lahaa looga zuulin lahaa wasakhda looga ilaalin lahaa saas way macnaha baabu hasli lmustarsili min allixya wuxuu baab u yahay hasli lmustarsili midka raaracsamay dhaqiddiisa oo min allixyati garhka ka mida garhka timihiisa markay aad u dheeraadaan oy garhka dhaafaan lafta intay dhaafaan ay waxoogaa raaracsamaan ayaa la yidhahdaa mustarsil ah, yani e, marna timuhu waxay ku egyihiin waxay ka agdhow yihiin meeshay ka soo baxeen oo aada ugama fogaanin marna way durkeenoo way raaracsameen markaasaa waxaa la yidhahdaa almustarsil min allixya ah, waa raaracsamayo wuu sii daysmay ayb kaa isagaa dhaqidiisa garhkaa dheeraadayee hoos u kacay qaybtaa hoos iska sii aaday in la dhaqmaa laasimba markii la weysaysanayo taasuu ka hadlay can camr bni cabsata qaala wuxuu yihi qultu waxaan dhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay xadinii iiga warran can ilwuduu'i wayse qaadadka iiga warran qaala nebigu wuxu uhi sl ly waslam maa minkum idinka mid maaha min rajulinin ninkaasoo yuqaribu dhowaanaya yuqaribu soo dhowaysanaya dheh waduu'an biyo uu ku weysaysto waawda waad kordhigaysaa macnaha biyo uu ku weysaysta soodhasoo dhawaysanaya oo fa yatamadmadu luqluqanayo wayastanshiqu santaarsanay oo fa yantahiru biyihii uu sanka geliyeyna ka soo firdhinayo ka soo saaray ilaa hadduu jiro ninkaasi kharad waxaa hoobanaysa khataayaa fiihi afkiisa gafafyaalkiisii iyo khaladaadkii afkaa hoobanaya waa dunuubtay macnaha afka dunuubtiisiibaa hoobanaysa wa khayaashiimihi iyo bacaraarkiisa dunuubtiisiibaa hoobanaya macalmaa'i biyaha la jirankooday hoobanayaan oy daadanayaan macnaha a bimacnaa markaad san daarsatayna bacaraarka iyo sanka gudihiisa wixii dembi ahaabaa ka soo daadanaya afka markaad biyihii gelisayna biyihii afka ka baxay waxay la tageen dembigii uma kadibna idaa goortii hasala uu dhaqo wejihu wejigiisa kamaa amarahu llahu siduu alla u amray sidii loo jideeyey markuu wejiga u amro ilaa hadduu amro ilaa kharad xaal ilaa haddii uu sameeyo kharad waxa hoobanaysa khataayaa wejhii wejigiisa dunuubtiisa min atraafi lixyatihi garhkiisa fiidihiisay ka daadanaysaa macalmaa'i biyaha la jirankoodayna daadanaysa wejiga dunuubtuu galay ayaa daadanaya maxay raacayaan waxay raacayaan oo waxay ka daadanayaan garhka fiidiisa ayay ka daadanayaan yaani mar garhkaaga markaad dhaqdo biyuhu markay wejiga ka daadanayaan say u socdaan garhkay ka daadan soo maa garhkay marayaan marka garhkaasay sii marayaan dhibicdaa ugu dambaysa garhka sii maraysa bay dunuubtu la daadanaysa maca almaai biyihii bay raacayaan uma kadibna yaqsilu ma dhaqo yadayhi gacantiisa uma maa minkum min axadin waay macanaa xaggaasay ku xidhantay min rajulin oo yuqaribu wuduu'an soo dhawaysanaya uma kadibna yaqsilu dhaqa yadayhi labadiisa gacmood dhaqaya ila almirfiqayni ilaa xusullada laga gaadho ilaa hadduu sameeyo kharad waxaa daadanaysa khataayaa yadayhi labadiisa gacmood dunuubtoodii baa daanade daadanaya min alaamilihi faraha xubnahooda ugu dambeeya ayay ka daadanayaan macalmaa biyaha la jirankoodayna daadanaya yacni anaamil waa jamcu anmula anmuladana waa xubinka khaasatan xubinka ugu dambeeya farta xubnaheeda xubinkaasay ka daadanayaan macalmaa'i biyahayna la daadanaya uma kadibna yamsaxu ma masaxo ma jiro nin biyo soo dhawaysanaya uma kadibna yamsaxu masaxaya bira'sii madaxiisa masaxaya ilaa hadduu masaxo kharad waxaa hoobanaysoo daadanaysa khataayaa ra'sii madaxiisa gafafkii iyo dunuubtiisii min atraafi shacarihi tintiisa madaxa ku taalla fiidaheeda ayay ka daadanayaan macalmaa'i bibiyaha la jirankooduna daadanayaan yani markaad madaxa masaxdana biyaha madaxa ka daadanaya ee timaha sii maraya kuwaas la jirankooda ayuu dembigu daadanaya uma kadibna yaqsilu ma dhaqayo yacni qadamayhi labadiisa lugood ma dhaqayo ilalkacbayni labada aanqow laga gaadho ilaa hadduu sameeyo kharad waxaa daadanayso hoobanaysa khataayaa rijlayhi labadiisa lugood dunuubtoodii min anaamilihi faraha xubnahooday ka daadanayaan macalmaa'i biyaha la jirankoodaayna daadanayaan maca anaamili asaabici rijli waay lugta faraheeda fiidahooda way maanaa ama xubnahooda hore xubnahooda hore ahraja waxaa wariyay muslimun muslim baa wariyey warawaahu waxaa kaloo wariyey axmedun axmed baa wariyey waqaala wuxuuna yidhi fiihi dhexdiisa xadiidka dhexdiisa wuxuu ku yidhi uma kadibna yamsaxu biyo ma keensado mid idinka idinka mid ah uma kadibna yamsaxu ma masaxo ra'sahu madaxiisa kamaa amarahu allahu tacaala siduu alla u amray uma kadibna yaqsilu ma dhaqo qadamayhi labadiisa logood ila alkacbayni ilaa aanqawyada laga gaadho kamaa amarahu llahu siduu alla u amray tacaala korhay garaoo riwaayada axmed waxay ku dartay madaxa masixidiisana kamaa amarahu llah bay ku dartay lugaha dhaqitaankoodana maxay ku dartay kamaa amarahu llahu bay ku dartay siyaadadaasay wadataa muxuu ahay riwaayada axmed xadiidkaasi muslim baa soo saaray iyo axmed waana xadiis saxiixa ah. wey mm, saxiix sunan nasaa ayuu shekh albani aleyh raxmat ullahi ku saxiixinaya ayib xadiidka qaabkee buu sheekhu u deliishanaya marka xaggee buu ka deliishanaya maxalu listishhaad ama maxalu listidlaal waa min atraafi lixyatihi maca almaa min atraafi lixyatihi wejiga lagu dhaqay dembigiibaa raacaya xaggay biyahaasi ka degayaan gadhka fiidiisay ka degayaan soo ma gadhka fiidiisa ilaaqa xadiidku uu ilaaqay wuxuu ku tusayaa timihii wejiga lagu dhaqay waa inay gadhka maraan gadhka markay marayaanna lama kala qaadin gadhkaasi inuu gadh weyn yahay inuu gadh yar yahay wabitaali halkaa waxaa ka soo baxaysa uu rabaa inuu gadhado sheekhu gadhku xataa hadduu sii daysmo oo uu fogaado oo uu raaracsamo waa in biyuhu maraan baa sunno ah Ah, waajib wey kuma dhahayo eede waa uun mxuu ahay ficil laakiin waxa wuxuu ku leeyahay waa sunno inuu qudhuur rabaa saasuuna u daliishanaya ayib laakiin xadiidku nas kuma aha garhka sii daysan ee raaca sameeya dheer laakiin iطlaaqiisaa macnaha laga fahmaya uun soo gelayaa mooye nas kuma aha ayib waxa ugu badana uu faa'iidayn karana waxa weeyaan waa istixbaab ah, waa istixbaab waana sida raajixa waa sunno waaye intimahaa hoose ee hoos u raaracsamay biyaha la gaadhsiiyo waa sunno laakiin waajib ma aha inayna waajib ahaynna waxaa ku tusaya de waxa weeyaan wejigii laysfarayna ka mid ma aha amar khaasoo kusoo aroorayna ma jiro saas way maanaa xadiidka waxaa kaloo uu faa'iidaynayaa oo laga faa'iidaysanayaa in e, weysadu ay dunuubta ilaahay ku dhaafo oo xubin walba markii la weyseeyo dunuubtiisii ay baxayso dabcan waa dunuubta yaryarka mar walba aan ku dhex jirnaen qasanayno waay ah, waa kii muxuu ahaaye ku miaalay nebigu sal ly slam tusaalayaal badan ka bixiyey marka shaki male amaa wixii dembi weyn ah towbad buu u baahan yahay cala raajix wuxuu sheekhu yidhi marka fahaada kani siduu u daliishanaya waa ka fahaada kani xadiidkani yadullu wuxuu ku tusayaa calaa anna qasla alwajhi wejiga dhaqitaankiisu alma'muuri ee lays amray bihi isaga yashtamilu inuu shamlisanayo oy soo gelayso oo uu kulansanayo calaa wusuuli ilmaa'i biyuhu inay gaadhaan ilaa atraafi allixyati garhka fiidiisa inay gaadhaan baa soo gelaya oo uu shamlisanaya macnaha ayib mar haddii biyihiiba inay gaadhayaan xadiidku sheegay ajirna lagu sheegay biyahaana dembigu sii raacayo waxay ku tusi in dhaqidda laysfaray ay qayb ka tahay wa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan xadiidkaa daliilun daliilna waa ku sugan yahay oo loo daliishanaya muxuu ku tusayaa calaa anna daakhila alfami afka gudihiisa walanfi iyo sanka gudihiisu laysa inaysan ka mid ahayn min alwajhi wejiga inaysan ka mid ahayn ah, taana xadiisku waa faa'idayn buuhi haddii qur-aanka kariimka uu yidhi idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wejiyadiinna dhaqa qur-aanku ma dheh wejiya xaggee lagu dhahaa marka weji maxaa la dhahaa a ah, qaar baa waxay yidhahdeen sanku wejigu soo gelaya sanka in in biyaha la geliyo faqsiluu wujuuhakum bay soo gelaysaa in la luqluqdana oo aad luqluqatana faqsiluu wujuuhakum bay soo gelaysaa leanna afku wejigiibuu ka mid yahay sankuna wejigiibuu ka mid yahay soo ma marka aayadday u deliishadeen tiibuu marka sheekhu uu doonayaa inuu meesha ka saaro wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu daliilu yahay calaa anna daakhila alfami walanfi sanka iyo iyo afka gudahoodu laysa min alwejhi wejiga inaysan ka mid ahayn buu xadiisku tusay oo seebuu kugu tusaya xayu meeshuu ku tusay bayana uu bacdeeyey anna qasla alwajhi wejiga dhaqidiisa alma'muuri ee la amray bihi isaga anna qasla alwajhi alma'muur bihi ee lays amray hayruhumaa inuu labadoodaa waxaan ahayn uu yahay yani u fiirso e, xadiidku markaad fiirso wejiga dhaqitaankiisu sheegay soo maha wejiga dhaqitaankiisa muxuu ka dambaysiyey ama ka horraysiiyey muxuu ka horraysiiyey sandaarsiga oo sanka gudihiisii ah iyo luqluqashadii oo afkii ah markuu gooni u sheegay iyo muxuu ku xijiyey wejiga dhaqitaankiisa marka wejiga dhaqiddiisa kuma jirto afka gudihiisuna ma soo gelayo oo luqluqashadii ah sanka gudihiisuna ma soo gelayo oo sandaarsigii ah maxaa yeele labadooda gooni baaba loo sheegay istidlaalkaasi waa istidlaalka ay culimo badan qabaanoo ama sidaasi waa sida ay culimo badan qabaanoo wejiga markii la ilaaqo afka gudihiisuna ma soo galo sanka gudihiisuna ma soo galo wejiga inta muuqataa la yidhahda maanaa sidaasay u badan yihin wa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan daliilun calaa ana daakhila alfami walanfi laysa min alwajhi sida ugu sugan yaho xayu meesha wey bayana uu caddeeyey ana ghasla alwajhi wejiga dhaqitaankiisa alma'muura bihi ee lays amray hayruhumaa labadooda inuu hayrkood inuu yahay waay labado labaday ah yani hayra almadmadati walistinshaaq weya maana ama hayra alfami walanfi wayadullu wuxuu xadiidku kutusayaa calaa masxi kulli ra'si madaxoo dhan in la masaxayo waxaa kaloo xadiisku uu kutusi in madaxa dhammaantii la masaxayo oo xageebu isaguna kutusaya madaxa markuu masaxay muxuu yidhi uma yamsaxu bira'sihi ilaa kharat khataayaa ra'sihi min atraafi shacrihi maca almaa soo ma timihii fiidoodii biyaha gaadhay soo madaxa ma wada gaadhay saas way macana biyaha madaxa madaxa timaha ku yaalla fiidooda biyaha ka sii daadanaya dembigii sii raacayee la sheegay bimacnaa waa inay madaxii wada gaadheen waay saasuu iyadan u daliishanayaa masaladaa madaxa maxaa laga masaxaya ma dhammaantii mise qaar ka mid a waa baab inoo soo socdo waa meeshiisaan kaga hadli doonaa ayib tanna sidan u daliishanayo xayu meesha buu yidhi bayana uu caddeeyey anna almasxa masixidda alma'muura bihi ee lays amrayay yashtamilu wuxuu shamlisanayaa calaa wusuuli ilmaa'i biyaha gaadhisaankooda ilaa atraafi shacari tinta fiidooda ay gaadhayaan ayuu shamlisanaya manaa wayadullu waxaa kaloo xadiisku tusaya calaa wujuubi tartiibi tartiibinta waajibnimadeeda fi filwuduu'i waysada dhexeeda la tartiibiyo tartiibka muxuu ka wadaa bimacnaa sidaa ay ku timid inaad u kala dambaysiiso liannahu wasafahu wuu tilmaamay liannahu wasafahu wuu tilmaamay weysadii murataban asagoo tartiibsan buu tilmaamay wa qaala wuxuuna yidhi fii mawdicin minhu meel ka mida xadiiska ka midana kamaa amarahu allahu tacaala siduu alla u amray masaladaas si u daliishanaya iyadana waxa waaye waysada sida ay u timid in loo kala tartiibiyo ma laasimba mise waad isku qasi kartaa inaad sandaarsi ka bilowdo ood wejiga dhaqdo oo aad muxuu ahaayey kadibna aad gacmaha dhaqdo lugaha dhaqdo kadibna sidaa inaad u tartiibsama laasimba mise lugahaad ka soo bilaabi karta oo yani dhudhummada dhaqitaankoodaad ka bilaabi kartaa oo masaxa madaxaad ka bilaabi kartaa haddaad rabto oo saad rabtaad isugu qasi kartaa ma bannaan tahay waysadaasuse ma asaxaysaa waa masalada masalada la yidhahdo tartiib ulwudu in la kala tartiibiyo xadiidkani wuxuu kutusi buu leeyahay in la tartiibiyeyna laasimta oo xaggeed ka qaadatay waxaan ka qaadannay buu yidhi intuu tartiibiyey buu haddana wuxuu yidhi kamaa amara allaahu siduu alla amray oo alla seebuu amray qur-aanka kariimkaa waay qaroonka dib ugu laabo إida qumtum ilى الصalaati faاغsiluu wujuuhakum وأydiyakum ilى اlmaraafiqi wاmsaxuu biru'uusikum msaxuu biru'uusikum arjulakum ilى اlkacbayn saas marka waxaa loo tartiibiyey wejigii iyo gacmihii iyo madaxa masixidiisa iyo lugaha dhaqitaankooda tartiibkaa marka aayaddu sheegtay buu xadiidku noo ixaaleeyey kamaa amarahu اllah soo ma marka tartiibkaasi inuu laazim yahayna xadidka waa laga qaadan bu masale imaan doonta w insha allahu tacala iyadana meesheedaan ku faahfaahin doona baabun fi ana iisaala almaai ilaa baطini اlixyati اlkahati laa yajib wuxuu baabu yahay fii ana iisaali اlmaa biyaha gaadhsiintooda fii ana iisaala almaai biyaha gaadhsiintooda ilaa baatini allixyati garhka dhexdiisa la gaadhsiiyo ama salkiisa la gaadhsiiyo alkahati ee faraha badnaa garhkii badnaa laa yajibu inuusan waajibayn wuxuu baab u yahay biyaha aad ku weysaysanayso garhka faraha badan ka yar maaha garhka badan in gudihiisa iyo salkiisa la gaadhsiiyo inaysan laazim ahayn ee haddaad biyaha aad wejiga ku dhaqayso uun korka aad ka marisahay inay kugu filantahay laakiin inaad gudaha geliso oo ilaa aad meesha uu ka soo baxaya iyo jidhka gaadhsiiso laazim ma ah buu leeyahy waajib inaysan ahayn buu daliilu yahay wuxuu baabu yahay fi ana iisaala almaa'i biyihii gaadhsiintooda ilaa baatini allixyati garhka yani yani gudihiisa la gaadhsiiyo garhkii alkahati ee faraha badnaa laa yajibu inuusan waajibaynin baabuya gaadhsiintaasi inaysan waajib ahayn muxuu garhka faraha badan uga saaraya oo u sheegaya ka yarka ah ee aan faraha badnayn in la gaadhsiinaya isaga yani hadal ku jirin waay macnaha maxaa yeelay marba hadduusan fara badnayn wejigii dhaqidiisu ka mid yahay waanu tegi doonaa marka takhliilu lixya garhka in faraha la dhex gelgeliyo masalo soo socota baabka soo socda way macnaha laakiin tani wuxuu ka hadli rabaa un hadduu gadhku gadh fara badan yahay gadh badan yahay oo gadh dheer ama ballaadhanba uu yahay oo timuhu badan yihiin inaysan markaasi waajib ahayn inaad biyaha aada gudaha gaadhsiiso can ibni cabbaasin radia allahu canhuma annahu isagu tawada'a wuu weysaystay fahasala markaasuu dhaqay wajhahu wejigiisuu dhaqay fa akhada markaasuu qaatay qarfatan akhada wuxuu qaatay harfatan ayuu qaatay sacab oo min maa'in biyo ah fatamadmada markaasuu ku luqluqday biha iyada wastanshaqa wuuna ku sandaarsaday uma kadibna akhada wuxuu qaatay karfatan sacab oo min maa'in biyo ah harfadu waa halmar qaadista waa hal intaad gacanta geliso hal mar waxay gacanta soo qaataa harfa la yidhaha uma kadibna akhada wuxuu qaatay karfatan mardaris ama hal sacab ah oo min maa'in biyo ah fa jacala wuxuu yeelay biha iyada haakadaa sidaasuu yeelay haakada sidaasuu yeelay oo sidee ah waa tan adaafa wuxuu wuxuu dumay ilaa yadihi gacantiisii alukhraa ee kale ayuu u dumay haakadaadu waa tilmaan wuxuu yeelay oo sameeyey sidaa dee waa sidee sidaa haddaad arkayso markuu tilmaamayey dee ishaadaaba yaaba yaaba macallinku waa ah soo ma laakiin sidaasuu yeelay haddii afka uun lagaaga sheego waxaad u baahan tahay in kelimo lagugu fasiro see waad isweydiin soo ma haakadaadu marka sidaadii buu fasiro wuxuu sameeyey biyihii markuu sacabka ku soo qaaday ayuu gacantii midige uu ku soo qaaday wuxuu ku lamaaniyey tii bidixda ahayd labadii gacmood oo iswada socdo biyihii ku jiraan buu marka wejiga ku dhaqay saas maanaa ayib haakadasaas fa jacala wuxuu yeelay markuu biyihii soo qaaday bihaa karfadii haakadaa sidaasuu yeelayoo macnuhu uu yahay adaafahaa gacantii wuu dumay ilaa yadihi lukhraa gacantii kaluu u dumayoo labadoodiibuu isku lamaaniyey faqasala markaasuu dhaqay bihaa karfadii wuxuu ku dhaqay iyo biyihii uu soo qaaday wajha wejigiisuu ku dhaqay uma kadibna ahada wuxuu soo qaaday cali karfatan hal daris ama hal sacab oo min baain biyuu haddana soo qaaday fa qasala wuxuu dhaqay bihaa iyadii yadahu gacantiisii buu ku dhaqay alyumna ee midigta ahayd uma haddana kadibna akhada wuxuu soo qaatay qarfatan oo min maa'in biyo ah faqasala wuxuu dhaqay biha iyada yadahu gacantiisiibuu ku dhaqay alyusra ee bidixda ahayd uma kadibna masaxa wuu masaxay birasihi madiiisumaaxuu biyaha mariyey uma kadibna akhada wuxuu qaatay qarfatan sacab ama hal daris oo min maa'in biyo ah farasha markaasuu saydhay biha iyada calaa rijlihi lugtiisa ayuu ku saydhay alyumna ee midigta xataa hasalaha ilaa uu dhaqay uma kadibna ahada wuxuu qaatay karfatan oo min maa'in ah markaasuu dhaqay biha iyada rijlahu luugtiisiibuu ku dhaqay alyusra ee bidixda ahayd uma kadibna qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaasaan ra'aytu arkay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam yatawada'u isagoo u weysaysanaya sidaasaan nabiga ku arkay isagoo u weyse qaadanaya man ayib rawa buhari baa wariy xadiidkani waa xadiidka cali bn abi aalib waxaan u jeedaa cabdullahi bn cabbaas cabdullahi bn cabbaas baan dhihi lahaa oo uu tilmaamayo siduu nebigu weyse qaadan jiray sal lay slam ayib wuu imaan doonaa qaybihiisa kala gedisan oo axkaamtuu ka hadlayo qaybo badan dib bay ka imaantah iyadoo baab gooniya uu sameeyey sheekhu laakiin hadda wuxuu u deliishanayaa in garhku hadduu fara badan yahay in gudihiisa biyaha la gaadhsiiyo ayna laazim ahayn waajib maaha waa sunna mooyaane waajib ma aha waana sida jumhuurtu ay qabto waay culimmada badankood saasay qabaan khaasatan weysada qabayska waxay leeyihiin waa laazim markuu ruuxu qabays waajiba qabaysanayo garhkuna badan yahay gadhka gudihiisa iyo salkiisa inay biyuhu gaadhaan waa laazim bay leeyihiin ama markuu weysaysanayo laazim maaha xadiidkan qaabkeebuu sheekhu u daliishaday marka xaggeebuuse ka daliishaday isagaa inoo sheegi wuxuu yidhi waqad culima waxaa la ogaaday buu yidhi annahu nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama kaana inuu ahaa kaha allixyati mid garh badan mid garh weyn Ah, kaa lixya garhkiisu mid uu wen yahay buu nabigu ahaa sal lay slm xaggee laga ogaaday xadiistaa laga ogaaday oo ka mid yahay xadiiskii nabiga sal lay slam saxaabadu ay sheegeen markay gadaashiisa ku tukanayaan akhrintiisa ilan wuu ka sii jeedaa inuu wax akhrinayo waxay ku garan jireen garhkiisa dhaqdhaqaaqiisay gadaal ka arki jireen iyadoo gadaadisha taagan ayaa timaha garhku markay dhaqdhaqaaqaan bimacnaa nebigaa wax akhrinahaya akhrintiisa marka waxay ku garan jireen garhka dhaqdhaqaaqiisa garhka marka iyagoo gadaal taagan ay arkeen soo garh weyn maaha saxaabada kale ee nebiga tilmaantay sal alay waslam sifadiisina waxay tilmaameen inuu garhkiisu weynaan jiray nebiga sal lay slm marka masaladaasi waa masale macluum ay ahayd buu leey maana waqad culima waa la ogaaday buu yihi anahu sala allahu alayhi waalihi wasalam kaana inuu ha kaha lixyati mid garh weyn wa ana algarfata darista alwaaxidata ee midda ah halka mare biyaha lasoo soo qaaday sacabka lagu soo qaadana wain cadumat haba weynaate oo gacantu gacan weynba ha ahaatee laa takfii kuma filla waa arrin iyadana la ogyahay buu leey laa takfii inaysan ku filayn baa la ogyahay hasla baطini llixyati garhka gudihiisa dhaqidiisa garhkii alkahati ee weynaa ayb ah, maca gasli jamiici اlwajhi ayadoo lala qabo wejigii oo dhan dhaqidiisa fa culima halkaa marka waxaa lagu ogaaday annahu laa yajibu inaysan waajib ahayn masaladaasi yani istidlaalka sheekha fahamkiisu waxa waaye biyaha hal sacab buu soo qaaday soo maahayn wejiga markii uu dhaqayay ibnu cabbaas ee nebiga sal lla slam uu tilmaamayay qaabku u weysaysan jiray wejiga hal sacab buu usoo qaaday soo ma sacabkaas biyaha lagu soo qaaday sacabku si kasta ha u weynaado marka wejiga la mariyo wejigii oo dhanna in la wada gaadhsiiyo la doonayo biyahaa sacabku soo qaaday markii wejiga ay biyihii maraan gadhkana ay maraan wax gaadhi kara inay garhka salkiisa gaadhaan kama soo hadhayo uma qaybsamayaan biyihii lasoo qaaday adiga bal tijaabi ruuxa garhka weyn hal mar biyo uu sacabkiisa ku soo qaaday uma qaybsami karaan inay wejigiina wada gaadhaan garhka oo dhanna ay gudihiisa wada gaadhaan soo ma taasi maxay tilmaamay marka biyey sacbuu soo qaaday wejigiibuu mariyey halkaa waxaa ka cad in garhka salkiisii ayna wax gaadhin maba gaari karaan buu leey wabitaali waxay kutusi inaysan laazim ahayn lanna hadday laazim tahay nebigu kama tagna soma hadday waajib tahay muusan ka tagan istidlaalku marka waa sidaa waqad culima waxaa la ogaaday buuhi annahu sal alla alay waslam kaana inuu haa lixyati mid garh weyn wa ana alharfata alwaaxidata soo darista biyaha gacanta la soo daro oo halka marina wain cadumad haba weynaatee qarfadaasi si kastaba ha weynaatee laa takfii inaysan ku filaynoo kaafinaynin hasla baini lixyati garhka gudihiisoo la dhaqo alkahati ee weynayd maca qasli jamiici lwajhi wejigoo dhanna dhaqidiisa lala qabo fa culima halkaa marka waxaa lagu ogaaday annahu garhka badan dhaqitaankiisu laa yajib inuusan waajibayn wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahu madmada inuu luqluqday wastanshaqa inuu sandaarsaday bimaa'in waaxidin hal biyo ah iyadana waa masale aan u tegi doonno daliilkeeda markeeda imaan doontaayo biyaha lagu sandaarsanayo ee lagu luqluqanayo laba biyaa loosoo kala qaadaya oo intaad biyo soo qaadaad sandaarsan kuwo kalena intaad soo qaadaad luqluqan mise hal biyaad isu marinaysaa xadiidkani muxuu inoo faa'ideeyey hal biyaa loo soo qaaday hal sacab unbaa loo soo qaaday iyadaasaa laguna sandaarsaday laguna luqluqday ee laba biyo looma soo kala qaaday taana inay mashruuc iyadana waxay ku tusi xadiidkuna macnaha waa faa'idaynaya wayna imaan doontaa masaladaasi hada wabillahi tawfiq wsala allahuma w slam ala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm